badin maafin kale lawaa barbardhac iyo badin maafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin maafin kale lawaa

kula wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay labaatanka disembar sanadku waa labada barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magalada muqdisho dhegeystayaal qodobada ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona horyaalada la ciyaari doona barcelona caawa waxay la ciyaari doontaa sagaalka habeenimo kooxda kubadda cagta almeria barcelona waxaa laleeyahay waxay baahantay inay guuleystaan si wadada guulaha ay ugu soo laabtaan macalin shaafi hernandes hadii laga badiyo kulanka waxaa laleeyahay waxaa macquul ah in la ceeriyo saddexda kulan soo socda haddii barcelona laga badiyo waxaa laleeyahay waxaa la ceerin doona macalin shaafi hernandes sidoo kale waxaynu eegi doonaa kulmada kale liverpool koobka karawkaabka ayay ciyaari doonaan caawa koiyo tobanka habeenimo kooxda kubadda cagta westham ayay la ciyaari doonaan toddobadii kun lagu dambeysay liverpool garoonkooda anfield stadium waxay ku qaabilaysa kooxda kubadda cagta westham toddobadaba way ka badisay sidoo kaleeto horyaalka bundesliigaha aynu ah eegi doonaa kulmada xiisaha badan jira kooxda kubadda cagta bayer munij waxay caawa la ciyaari doontaa tobanka habeenimo iyo qadar soddon daqiiqa ah kooxda kubadda cagta wolfsburg sidoo kaleeto bayer leverkusen iyaguna naadiga lagu magacaabo boqon ayay la ciyaari doontaa markii la gaaro caawa koiy tobanka habeenimo oo ribidhiban sidoo kaleeto dhanka ligwankana ah b e ayaa la ciyaari doonta kooxda kubada cagta metis sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kooxda kubada cagta iter milan iyaguna bologna ayay la ciyaari doonaan wareegi lix iyo tobanka koba itaaliya kulamadii la ciyaaray aynu eegi doonaa kooxda kubada cagta mancity oo usoo gudubtay finalka koobka kalab walkaabka ama kooxa koobka kooxaha dunida sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta chelsea ah oo iyaguna u soo gudbay wareega samafinaalaha kooxda kubadda cagta chelsea ah, markan waxay diyaar u tahay inay tartankan karookaabka la yidhaahdo ayay ku guulaysato sidoo kale fulham iyaguna everton ayay ku garaaceen gool goolkulaa toddoba gool iyo lix waxayna u soo gudbeen samafinaal markii ugu horeysay taariikhda suuqa kaliibsiga ayaynu eegi doonaa ee dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeeni ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waayahay dhegeystayaal adeenu ka bilaabnana barnaamijkeena ciyaaraha duur idaacadda kulmiya magaalada muqdisho kooxda kubadda cagta mancity ayaa u gudubtay koobka kooxaha dunida ama koobka loo yaqaano calabol kaabka finaalkiisi markii ugu horeysay taariikhda waxayna doonayaan inay ku guuleystaan iyagoo kooxda kubadda cagta mancity sanadkan ay ku guuleysteen saddexlii kooba tartanka efa kaabka tartanka jabanes leaga sidoo kaleeto horyaalka gudaha wadanka ingiriiska markan waxay doonayaan in koobkan ay ku darsadaan koobka calabol kaabka markaynu eegno mancity waxa ay u baahneen keliya inay guul ka gaaraan kooxa kubadda cagta oraha wareris wayna wayna garaaceen oo markii la eego saddex gooli waxba eh, markaynu eegno gool koowaad on gool iyaga ayaa iska dheliyay kooxa kubadda cagta oraha wareris eh, waxaana ka dambeeyey goolkaasi ciryaanka lagu magacaabo eh, mathias nunes sidoo kaleeto matthew covage ayaa goolkiisi ugu horeeyey dheliyey waxaana ka caawiyay kyle walker sidoo kaleeto bernardo zilva ayaa isaguna konton sagaal daqiiqa ciyaarta markay mareysay goolka saddexaad ugu shubay sidaasina kooxda kubadda cagta mancity waxay gaareen fiinaalka ee koobka kooxaha dunida haddaba tababaraha kooxda kubadda cagta mancity tababare beb guardiol ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in koobkan uu yahay koob muhiima wuxuu leeyahay waa koobkan markaad eegto waa koob inta badan aan laki loo lahayn ama nasiib loo lahayn marka waxaa laga yaabaa toban sano in hal mar keliya kusoo maro marka way adag tahay in sanad walba koobkan aad ku guuleysato ama aada ciyaarto marka wuxuu leeyahay waxaa rajeynayaa ciyaartooydeyda inay marka ay ku guuleystaan marka finaalka waxaa la ciyaari doonaa jimcaha habeenka sabtida soo gelaysa markaasina kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan sacuudiga dhabiyaa kulanka ama finaalka lagu qabanaya ama sacuudiga ayaa koobka martigelinaya sanadkan markaynu eegno kooxda kubadda cagta mancity waxay doonaysaa markay guuleysa taariikhda inay koobkan ay ku guuleystaan oo ay gacanta ku dhigaan sidoo kaleetna tababaraha koxda kubadda cagta mancity beb guardiola waxuu shaaca ka qaaday in ciyaaryahanada sida haalan iyo weliba ninka magacaabo ee kevin dubrunia aysan diyaar u hanin kulanka finaalka ay ciyaaraan markaynu eegno eh, keliya waxaa lagu talagalay saddex ciyaaryahan inay ka qayb galaan koobkan marka taa ka dhigan in eh, la heli doonin eh, jimcaha markii la gaaro ciyaaryahanada sida kevin dubrunia sidoo kaleeto ciyaaryahanka lagu magacaabo eh, german dukow sidoo kaleeto ciyaaryahan kale aadka u khatarta badan kefan dubrunia aan la heli doonin sidoo kaleeto baruhu wuxuu shaa qaaday inuu ammaanayo xidigihiisa eh, sida ciyaaryahanka mathias nunes sidoo kaleetana matio covig oo xalay isaguna goolkiisii ugu horeeyay dhaliyay marka masiti waxay isku diyaarinayaan finaalka waxayna doonayaan inay gebi ahaanba tartankan ay ku guuleystaan waxay la ciyaari doonaan kooxda eh, reer brazil lagu magacaabo falemense kulankaasina waa kulan xiise badan falmense waa koox aad aad badan waxay rabeen kooxda al ahli oo iyagu waxa ay matalayay qaaradda aasiya gaar ahaan wadanka eh, masar ama egypty markaynu eegno waxaa jira xidigo aad u khatar badan kooxda kubadda cagta valmense sida ciidaanka lagu magacaabo andre oo waayadanba dandooneysa koox kubadda cagta barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool sidoo kaleet waxaa jira ciyaaryahan kaleeto aad aad u khatar badan oo lagu magacaabo matthias martinelli oo isaguna qeybta dhexe uga ciyaara sidoo kale tacyiiraanka marcelo isaguna markii shanaad doonaya inuu ku guuleysto koobka calabool kaabka ama koobka kooxaha dunida marka markaynu eegno marcelo waa mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta velemenze eh, markaad eegto tan iyo markii uu kusoo biiray xilli ciyaareedkii hore eh, soddon iyo kulan ayuu ciyaaray laba gool ayuu dhaliyay hal goolna wuu waawey marka ciyaaryahankan isagu wuxuu doonayaa inuu koobkan kula guuleysto valamense waxay kamid tahay kooxaha ugu taariikhda weyn wadanka eh, brazil markii la eego iyaga ayaana eh, ah koox markaasi dabcan aad iy aad u khatar badan kusoo guuleystay eh, horyaalka markaad eegto ama koobka loo yaqaano cooba libertadores waa koobka libertadores weyaan oo ay ku guuleysteen sanadkan aynu ku guda markaasina ay ka qaadeen kooxda kubadda cagta boco junior laba gool iyo hal marka koobkan lagu magacaabo kooba libertodores waa koobka sida champions leaga oo kale inta badan waxaa ka qeyb galaa kooxaha braziliyaanka oo idil marka waa sida tartanka champions leaga oo ay masiti ku guuleysteen koobkana waa koobka lagu magacaabo kooba libertodores oo ku guuleysatay kooxda kubadda cagta falemense afartii november laba gool iyo hal ayay ka qaadeen kooxda kubadda cagta boca junior marka eh, laba gooli hal ay ku guuleysteen finaalka halka masitern milan iyaguna hal gooli waxba ay ku garaaceen kadibna ay ku guuleysteen tartanka champions leaga markii gooreysay taariikhda valmense waxaa iyagu ay ku guuleysteen saddex jeer horyaalka eh, labada kun labaiy tobankii laba kun tobankii laba kun sagaal lagu magacaabo laba kun todobadii ugu dambeysay marka waa mid ka mid ah kooxaha aad u khatarta badan ee brazilianka halka mancity iyagu ay yihiin koox markaasi dabcan aad iyo aad u khatar badan saddexdii sana ugu dambeysay horyaalka bermelig ku guuleysanaysay markii ugu horeysay tartanka james leaga ku guuleysatay koobka karokaabka iyo koobabka kale f a ku guuleysatay marka mancity iyagu waxay horyaal ku guuleysteen sagaal jeer james leaga hal jeer eh, sideed jeer koobka liikaabka ama koobka karokaabka loo yaqaano koobka subarkaabaha waxay ku guuleysteen eh, sanadkan labada kun afar labaatanka community shildiga waxay ku guuleysteen lix jeer eh, championshipka toddoba jeer ay ku guuleysteen f a kaabka toddoba jeer koobka loo yaqaano kaab winer kaabka hal jeer marka waa mid ka mid a ah kooxaha aadka ugu khatarta badan ama kooxaha ugu adag horyaalka wadanka ingiriiska marka masidasiiba tobanka sana ugu dambeysay kooxda koowaad ayay tahay oo ugu khatarta badan horyaalka bremeliga markaynu eegnana kooxda kubadda cagta chelsea iyagana final eh, samafinal ayay usoo gudbeen waxayna doonayaan kooxda kubadda cagta chelsea in iyaguna tartanka karokaabka eh, ku guuleystaan inkastoo ay midkooda ay ku beegmi karayaan kooxda westham ama liverpool ama kooxda kubadda cagta fulham ama kooxda kubadda cagta midlasbara haddaba chelsea xalay markaynu eegno waxaay soo bandhigtay qaab ciyaareed aadaed u qurux badan inkastoo kooxda kubadda cagta blues eh, dabcan xalay xili dambe ay baxsadeen laakiin newcastle ayaa goolka hoowaad ku hormartay ciiryaanka lagu magacaabo jolenton ayaana goolkaasi dhaliyey eh, ka oo ka dhigan in jolenton markii la eego eh, goolka uu dhalinayay ay ahayd gool inabaanan caadi ahayn oo aada iy aad u khatar badnaa markaynu eegno eh, kooxa kubadda cagta newcastle qab ciyaareedkooda aad iy aad u khatar badnaa waa calium wilson weyaan goolka ninka dhaliyey calium wilson kadib qaladaad ay sameeyeen xidigaha bedchel iyo weliba ciyaaryahanada qadka dhexe sida kasidow Eh, markaynu eegno eh, goolka koowaad lix iyo toban daqiiqa ayuu yimid kadibna goolka labaadna wuxuu yimid sagaashan daqiiqo balaas lagu daray daqiiqadaha sagaashan laba daqiiq markii maraysay mudrigi ayaana goolka barbaraha keenay goolkaasina waxaa qaladka iska lahaa ninka lagu magacaabo eh, tribier waana mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo newcastle haddaba markaynu eegno kooxda kubadda cagta newcastle Eh, waxay u weheen toddobaad xun toddobaadkii hore waxay ka hareen gebi ahaanba tartanka jabins leaga toddobaadkan waxay ka hareen tartanka lagu magacaabo eh, horyaalka ama tartanka karow kaabka taa oo ka dhigan in sanadkan keliya ay u bannaan inay ku guuleystaan horyaalka bermeliga eh, ama sidoo kale koobka lagu magacaabo efe kaabka oo ay ku guuleysan kareen laakiin koobkan waa koob markii la eego kooxda kubadda cagta chelsea iyo liverpool ay yihiin kooxaha ugu cadcad ee tartankan ku guuleysan karaya maadaama karookaabka markii la eego xil ciyaareedkan ee liverpool iyo chelsea ay ugu cadcadyihiin haddaba marushi bujentino waxauu aad iyaad u ammaanayaa eh, ciyaaryahaanada sida col belmer oo isaga golgolaadkiisii ugu warya dhaliyey kooxda markii la eego isaga ayaa dabcan markii golgolaad la gaarmaa rigoorrigoore isaga ayaa bilaabay waa uu dhaliyey galagaar waa uu dhaliyey eh, kunku isaguna waa uu dhaliyey madrigi waa uu dhaliyey halka eh, newcastle ninka lagu magacaabo colin wilsom lagu bilaabay waa uu dhaliyey tribier waa laga qabtay bruno gamres waa uu dhaliyey ninka lagu magacaabo matrecia isaguna waa laga qabtay taa oo ka dhigan in ciyaaryahaanka ama golxayaha kooxda kubadda cagta chelsea ah, ninka lagu magacaabo bedrovig aad iyaad loo ammaanayo marka ciyaaryahankan waxaa lagu magacaabaa dorday bedrovig afar iyo labaatan sana ayuu jiraa waxauu dhashay sideedii oktoobar kun sagaal boqol sagaashan sagaalkii wadanka serbiya ayuu kasoo jeedaa ciyaaryahankan ama golhayahan waana mid ka mid ah golhayaasha ugu khatarta badan serbia afar bilyan ay xil ciyaareedkan kaga soo qaateen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo new england revolution marka labadan bedrovich aaded ayaa loo ammaanaya marka waxaa leeyahay golhayaha koowaad reneto sanchez waxaa ka fiicanba golhayaha labaad kooxda kubadda cagta blues ninka lagu magacaabo bedrevij marka bedrevij isaguna xalay bandhig qurux badan ayuu soo bandhigay sidoo kale muses kasedo bandhig qurux badan gonal galagar waxaa loo doortay ciyaaryaanka ugu fiican marka enzo fernandes dhaawac ayaa looga saaray laakiin kooxdiisi waa ay guuleysatay burusha burgentino wuxuu shaaca ka qaaday wuxuu leey waxaa rajeynaya dhaawaciisa aysan noqon mid daran enzo fernandes marka waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu fiican halka chelsea inay ku faraxsayiin taageerayaashooda inay arkaan ciiryaanka lagu magacaabo christopher inkunku inkunku waxaa weyaan tan iyo agoosto bilowga xilciyaareedki xilli ciyaareedkan dhaawac ayuu ku maqnaa laakiin ugu dambeetii waa uu soo laabtay waa ciyaaryahaanka ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta chelsea marka ciyaaryahanka meelo badan ayuu ka ciyaari karyaa weerarka garabka markii la eego labada garab sidoo kaleetna lambarka sagaalaad wuu ku ciyaari karayaa marka waana ciyaaryahan marka kubad sameeya oo meelo badan ka ciyaari kara xilli ciyaareedkii hore saddex iyo labaatan gool ayuu u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arbi libsig soddon iyo lix kulan uu ciyaaray dhammaan tartamada idil isagoo kula guuleystay koobka aan iraahde wuxuu kula guuleystay bundesligaha gooldhalintiisii lix iyo toban gool ayuu dhaliyay afar gool lagu wacaawiyey shan iyo labaatan kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta arbi libsig Sempre penso assim. dhanka kalena dhegeystayaal haddiinu eegdana kooxda kubada cagta ee liverpool ayaa caawa ciyaari doonta kow iyo tobanka habeenimo waxayna la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo westerham liverpool waxay dooneysaa inay samafiinaalaha tartanka karokaabka ay gaaraan waxaa la aaminsan yahay koxda kubadda cagta liverpool in sanadkan ay kamid tahay kooxaha ugu cadacday ku guuleysan karaya tartankan markaynu eegnana caawa eh, tobabaraha kooxda kubadda cagta liverpool wuxuu doonayaa in koobkan samafinaalaha uu gaaro haddaba liverpool goolhay alison ayaa lagu soo bilaabi doonaa sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo alison ayaa sidoo kaleeto eh, la leeyahay kulanka isaga ayaa ciyaari doona sidoo kale vandaji weliba ninka lagu magacaabo ibrahim kanote koobkan waa koob muhiima ah. inkastoo liverpool toddobaadka xiga la ciyaari doonto arsenal laakiin koobkan koob muhiim ayuu u yahay sababtay tahay Eh, markaynu eegno eh, kooxda kubadda cagta liverpool eh, waxay doonayaan sanadkan inay koobka guuleystaan marka koob la-aan ma doonaya inay baxaan koobka muhiim ay u yahay kulanka xigana arsenal muhiim ay u yahay marka waxaa laga yaabaa in xidigaha qaal la nasiisiyo golhayaha labaad lagu soo bilaabo laakiin kanote iyo weliba fandaji ayaa kulanka lagu soo bilaabi doonaa Eh, sidoo kaleetana markaynu eegno kulanka waxaa leeyahay waxaa leeyahay ama waxaa lagu soo bilaabi doona ninka lagu magacaabo robes eh, ninka tasimikas robertson waa dhaawacan yahay sidoo kaleetana alexander arnow halka sidoo kaleeto endow iyo rayaan iyo sidoo kaleeta ninka lagu magacaabo eh, zowasla kulanka lagu soo bilaabi doona darwin nunis sidoo kaleeto mowsalax iyo lusdias ayaa kulanka lagu soo bilaabi doona westham waxaa uu cadareynaya ciyaaryaanka lagu magacaabo maxamed kudus maxamed kudus waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo westham waxaana la aaminsan yahay in ciyaaryahaankan wax badan uu yacni ka bedeli karayo kulamada kusoo wajahan kooxda kubadda cagta westham haddaba kudus kulankii ugu dambeeyey waa uu wacdareeyey isaga ayaa dabcan ahaa xiddiga ugu fiican loo doortay marka waxaa la aaminsan yahay in ciyaaryahaankan uu yahay ciyaaryahaan aad iyaad u khatar badan xilli ciyaareedkan wuxuu ka mid yahay xidigaha ee lasoo gatay kuwa ugu shidan ayuu ka mid yahay ninka lagu magacaabo maxamed kudus tobabaraha kooxda kubadda cagta westham waxuu shaaca ka qaaday inuu yahay ciyaaryahaankan ciyaaryahaan taya leh markaa mow saalax wuxuu doonayaa isaguna inuu wacdareeyo oo wacdareyntiisa uu sii wato caawa kulanka waa lagu soo bilaabi doonaa liverpool toddobadii kun lagu dambeysay garoonkooda ay ku qaabishay kooxda kubadda cagta westham gebi ahaanba waa ay guuleysanayeen kooxda kubadda cagta liverpool markii aanu eegnana eh, michel antonio ayaa ka maqnaan doona kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo westham westiham kulankii ugu dambeeyey saddex gool ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta wolves maxamed kudus ayaa goolkoo dhaliyay isaga ayaa ka laba dhaliyay kii saddexaadna jared bowin ayaa dhaliyay marka kudus innaba caadi maha xil ciyaareedkan markaad eegto wuxuu ka mid yahay ciyaaryahaanada ugu qatarta badan westham wuxuu dhaliyay sideed gool hal goolna waa uu caawiyey shan gool ayuu dhaliyay berbeliga marka ciyaaryahaankan inaba caadi maaha ayakis ayay kasoo qaateen xil ciyaareedkan Eh, markaad eegtana waa saddex iyo labaatan jir dhashay labadii agosto labada kun waa sanadkii labada ayuu dhashay eh, ciyaaryahankan afartan saddex milyan ay kaga soo qaateen ix kooxda westham xilli ciyaareedkan bilowgiisa diego jota kulankan wuu siigi doona micalister sidoo kaleeto kulankan ma ciyaari doono sidoo kale matibna kulankan ma ciyaari doono waa uu seegayaa marka liverpool kulanka waxay u tahay inay markaasi guul ka gaaraan oo sanadkan liverpool ayaa kamid ah kooxa uga caddaa tartankan ka guuleysan karaya newcastle midlsbara iyo chelsea aan irahday fulham midlsbar iyo weliba kooxa kubadda cagta fulham iyo chelsea iyo weliba eh, waa saddexda xalay soo gudubtay iyo weliba liverpool ama westham midkood ayaa soo gudbi doonaa liverpool koobkan iyagu eh, koobka efekaabka waa koobka liikaabka weyaan waxay ku guuleysteen sagaal jeer markii ugu dambeysana waxay ahayd labada waa labada kun markaasina kow gool iyo toban gool goolkulaad ayay kaga qaadeen kooxda kubadda cagta the blues marka waxay ahayd markii ugu dambeysay koobka guuleysaan todobaylabaatanki octoobar waa labaatan tobadii februario labakun labaiy labaatanka markaasna koobkan ay gacanta ku dhigeen oo ay ku guuleysteen haddii ogna kooxda kubadda cagta barcelona way ciyaari doontaa waxaay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta almeria barcelona waxaa leeyahay bareshar eh, ayaa saaran maadaama kooxda kubadda cagta barsha eh, kulmadii ugu dambeysayba eh, la garaacayay ama saddexdii kul ugu dambeysayba dhibco ay luminayay ama ay luminayay saddex kulan ay ciyaareen laba kulan waa la garaacay hal kulanna barbar ayay galeen marka barcelona iyo macalin shaafi hernandes waxaa leeyahay waa barcelona way ka tashan doontaa haddii kooxda kubadda cagta barsha ay caawa guuldaro kala kulmaan kooxda yar ee lagu magacaabo almeria waxay ciyaari doonaan saddexda habeenimo caawa kulankoodii sideedii tobanaad ee horyaalka laliigaha ayay ciyaari doonaan barcelona waxay ku ciyaari karayaan shaxdan goolahaya inaki biena ninka lagu magacaabo baldi jolis conde sidoo kaleet ronaldo aruqu joao cancelo gundugan ramiu sidoo kale fermi lobas rafinha roberto lwanduski iyo weliba ninka lagu magacaabo joao falakis ayaa kulanka lagu soo bilaabi doona barcelona xidig badan ayaa ka dhaawacan sida ciidanka lagu magacaabo marco alonso ninka lagu magacaabay nagi martines teris dergan dejon oo ganax ku seegaya bedri sidoo kale dagafi ayaa kulankan ka dhaawacan haddii jowow kaselo uu halkaar qaato uu seegi doonaa kulanka xiga kooxda kubadda cagta barcelona ay ciyaari doonto marka barsha waa inay iska eegtaa ayaa laleeyahay haddaba kooxda kubadda cagta barcelona wuxuu leeyahy aniga isku qabaa waana rajeynayaa in kooxdeeda barcelona wadada guulaha kusoo laabatay wuxuu leeyahy fursad ayaynu haysanaa wax badanna waynu sameyn doonaa ayuu leeyahay ninka lagu magacaabo shafi laakiin shafi looma dulqaadan karo leeyahay oo barcelona ma dulqaadan doonto haddii sanadkan horyaalka spain uu meel fiican ka gaarsiin waayo ama waa ku guuleysta james leaga ama waa inuu horyaalka ku guuleysta leeyahay marka marka shafi baresher aad yada xoogan ayaa saaran markaad eegto sidoo kaleet markaynu eegno tobabaraha koox kubadda cagta barcelona wuxuu shaax ka qaaday in sanadkan ay doonayaan hal ciyaaryahan keliya marka eh, barcelona markaynu agno xilli ciyaareedkan gogooldalinta aad yaad ay ugu liidataa maadaama eh, robert landwiski xataa xaaladiisa ma sahlana gool uu dhaliy waxaa ugu dambeysay kulankii jeruna markaasi oo afar gool lagu garaacay koox kubadda cagta barsha marka xilli ciyaareedkan eh, shan iyo toban kulan horyaalka laligaha sbain uu ciyaaray sideed gool ayuu dhaliyay saddex goolna waa u caawiyay xilli ciyaareedkan dhammaan tartamadoo sagaal gool ayuu dhaliyay marka halka xilli ciyaareedkii hore markaad eegto soddon afar kulan oo ciyaaray labaiy gool oo dhaliyay horyaalka marka soddon gool oo guud ahaan ayuu dhaliyay ninka lagu magacaabo waa ninka holandeyska roberto lewandowski barcelona lixdan kulan afartan gool ayuu siiyey kow goolna wuu wacaabiy marka roberto lewandowski waxaa leeyahay isaga xataa waa laga tashan doonaa haddii xil ciyaareedkan gool dhalintiisa ay horyaalka weli waxaa hogaaminaysa jeruna afartan iyo afar kulan oo ay ciyaareen afar iyo toban kulan ka mid ayay ah badiyeen laba jeer barbaro hal jeer way guuldareysteen afartan kow gool ay dhaliyeen labaatan goolna waa laga dhaliyay mareengeeska ama real madrid xil ciyaareedkan afartan laba dhibcood ay ku heleen toddobiy toban kulan oo ay ciyaareen saddexiy toban kulan ayay badiyeen saddex kulan barbaro hal kulan waa laga badiyey soddon sideed gool ay dhaliyeen kow toban goolna waa laga dhaliyay waana kooxda xil ciyaareedkan difaacooda ugu fiican halka atletica madrid iyaguna toddobiiy toban kulan oo ay ciyaareen soddon iyo shan dhibcood kuw iyo toban way badiyeen laba kulan barbaray galeen afar kulanna waa la garaacay soddon iyo gool ayeyna ku dhaliyeen xil ciyaareedkan toddobiiy toban kulan oo ay ciyaareen barcelona iyaguna soddon dhibcood ay leeyihiin toddobiiy kulan oo ay ciyaareen toban kulan ay badiyeen shan kulan waa barbaray galeen laba jeerna waa la garaacay kow gool ay dhaliyeen belbaw iyaguna waxay ku jiraan shanaad real sociedad lixaad real batis iyaguna waxay ku jiraan toddobaad halka gadefe sanadkan ay wacdareynayaan sideedaad ay ku jirto haddaynu eegnana dhanka kale kaletana dhegeystayaal dhanka buddisa liigaha bayer leverkusen ayaa ciyaari doonta waxaa la ciyaari doontaa caawa kow iyo tobanka habeenimo rubi dhiman waa kow iyo tobanka habeenimo soddon dhiman ama tobanka habeenimo ama afarka saac ama afar saac toban iyo soddon iyo soddon daqiiqa weyaan bayer leverkusen waxay la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta belgium bay leverkusen xil ciyaareedkan way wacdareenayaan benfica waana ciyaaryaanka lagu magacaabo banavese ayaa laga yaaban yahay sidoo kaleeto ciyaaryaanka lagu magacaabo eh, valorin wets ayaa laga yaaban yahay waa ciyaaryahan aadaad u khatar badan haddaba kooxda shafi alonso sanadkan waxay kamid tahay kooxaha ugu khatarta badan yurub dhammaan xil ciyaareedkan waxayna kamid tahay kooxaha beltica soddon iyo sagaal ku shaqaysteen shan kulan oo ay ciyaareen labaiyo toban kulan kamid ayay badiyeen marka xil ciyaareedkan shan kulan xil ciyaareedkan oo ciyaareen afartii kulan ayay ama afartan gool ayay ku dhaliyeen shan iyo kulan wax guul daraha ma kala kulmin marka kooxdan innaba caadi maaha xil ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan bayer munig iyaguna soddon shan dhibac ayay leeyihiin marka waxaa udhexeeya soddon sagaal iyo soddon marka saddex dhibic ayaa udhexeysa halkaa sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta bayer munig ay la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta wolfsburg marka halka liigwankana kooxda kubadda cagta met weliba kooxda kubadda cagta b h ciyaari doonaan garoonka b garoonkooda waxay kusoo dhaweyn doonaan Eh, waana garoonka weyn ee lagu magacaabo badis faransa waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda cagta mens ciyaaryahaano muhiim ah ayay ka dhaawacaan kooxda cagta b e, sida ciyaaryahanka lagu magacaabo consalo ramos nona mendes ninka lagu magacaabo cismaan eh, dambele fabian sidoo kaleeta ninka nafas lagu magacaabo ayaa kulankaas seegi doona weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhanka kalena dhegeystayaal hadii aynu eegnana kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo atletica madrid xalay barbara ayay la galeen kooxda kubadda cagta gadefe gadefe waxaa leeyahay xalay bari qurux badan ayay sameeyeen kadib kambaag cajiiba ay ku sameeyeen kooxda kubadda cagta atletica madrid kooxda kubadda cagta atletica madrid saddex gool ayay ku lahayd markii ciyaarta markay maraysay ugu yaraan toddobaatan daqiiqo laakiin siddeetan iyo toddoba ciiraanka lagu magacaabo oscar rodriguez ayaa goolka labaad keenay kii saddexaadna ciiraanka lagu magacaabo eh, mayoral ayaa keenay marka muddada xaleena iyagoona barbarhay galeen aad yaad ayaa loo hadlhayaa halka safiiliya xaleena ugu dambeyntii waddada guulaha kusoo laabteen garanaada ayay garaaceen eh, markii aynu eegnana eh, waxaa aad yaad loo hadalhayaa kooxda kubadda cagta the blues blues markii ay garaaceen kooxda kubadda cagta newcastle afar gooli labo tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea murushi bujentino waxa uu shaaca ka qaaday in sanadkan tartankan uu doonayo wuxuu leeyahay tartankan waa tartan xiisi badan ee tobankii sano ugu dambeysay waan arkayay tartankan oo lagu guuleysanaya marka waxaan doonayaa inaynu ku guuleysano ayuu shaaca ka qaaday tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea ee ninka lagu magacaabo brushi bujentino xalay xilli dambe waxaa badbaadiyey ciyaanka lagu magacaabo mudrigi markii la eego sagaashan daqiiqo ayuu goolka barbaraha keenay toddobaatan iyo sideed daqiiq ayaana bedel lagu soo geliyay christopher inkunku isaguna taageerayaasha chelsea aad yaad ay ugu faraxsiiyeen maadaama ciyaaryahaankan ugu dabeetii uu soo laabtay halka kooxda kubadda cagta lagu magacaabo ee liverpool ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta westham kulan xiise badan liverpool waxay doonayaan inay soo gudbaan wareega afardhamaadka ee tartanka lagu magacaabo karawkaabka liverpool weli waxaa ka maqnaan doona xidigaha sida diego jota macalister ciidaanka lagu magacaabo bastetic ninka lagu magacaabo matib markaynu eegdana kooxda kubadda cagta westham keliya antoni ayaa ka maqnaan doona kooxda kubadda cagta liverpool marka waxaa la saadaalinayaa haddii ay garaacaan kooxda kubadda cagta westham in midkooda ay ku aadi karayaan kooxihii xalay soo gudbay ee tartanka lagu magacaabo karakaabka ama kooxda kubadda cagta chelsea ay ku aadi karayaan ama kooxda kubadda cagta midlasbara ayay ku aadi karayaan ama kooxda kubadda cagta fulham marka labadan kooxood midkii usoo gudbaa ayaa leeyahay tartankan ugu yaraan samafinaalka ama liverpool ama westham labada midkood ayaa laga doonayaa inay usoo gudbaan sidoo kaleetana markaynu eegnana wararka ugu waaweyn dhegeystayaal ee suuqa kaliibsiga kooxda kubadda cagta arsenal waxaa loogu baaqay hadii ay doonayaan ee sanadkan horyaalka brmeliga inay ku guuleystaan waa inay soo qaataan weriyahaan ugu yaraan labaatan gool lalin karaya markaynu eegno xilli ciyaareedkan bukayo saka ayaa ciyaaryahanka ugu fiican kooxda kubadda cagta arsenal oo markii la eego sidoo kaleeto martinelli sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo kay havertz oo isaga toddobadii kulan ugu dambeysay dhalinayay goolal sidoo kaleeto waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta arsenal waa inay marka suuq ay galaan weryahaan ay soo qaataan marka sanadkan waxaa jira xidigo aadad u wacdareynaya sida ciyaanka loo magacaabo factor osemen sidoo kaleetna markaynu eegno xataa waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta arsenal waa inay diiradda ay saaraan ciyaanka loo magacaabo evan toney oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee brentford tan kaleetana suuqa january waxaa ka dhiman keliya maalmo marka kooxo badan ayaa doonaya inay markaa ka kaluumaystaan ama ka qaataan waxaa jira kooxaha sida manchester united fulham westham milan ayaa doonaya saxiixyo ay ciiraanka lagu magacaabo oo gaad u ciyaara oo aad aad u khatar badan ninka lagu magacaabo gurisai ciiryaankan waa ciiriyaan aad iyo aad u khatar badan marka dhammaan way doonayaan kooxahaasi ciiraanka stuudgard ka wacdareynaya serhu gurisaya lagu magacaabaa dhanka kale tan hadin egnana maamulka kooxda kubadda cagta united ayaa ku sugan dalka sacuudiga si kooxaha sacuudiga ay ugu iibiyaan xidigaha sida jordan sancho sidoo kaleetana kooxaha sacuudiga ayaa laga yaabaa inay dalabyo ka gudbiyaan saxiixa rafael faren anton martial sidoo kaleeta casmiro wargeyska mile waxaa uu leeyahay eh, kooxda kubadda cagta manchester waxay diyaar u tahay dhammaan xidigahaasi inay fasaxaan marka waxaa leeyahy casmiro kale ugu yaraan soddon milyan ay ku helaan martial oo kale haddii ay ku helaan labaatan milyan Eh, ciiryaanka lagu magacaabo ee eh, rafael faren hadee ku helaan eh, soddon milyan way iska doonayaan ee leeyahay sanjo oo kale hadee ku helaan afartan milyan marka waxaa leeyahay manchester waxay doonayaan in xidigahaasi dhammaan ay wada beeciyaan laakiin fareen ayaa doonaynin inuu isagu ka tago marka wuxuu leeyahay halkan ayaa joogayaa waana ku qanacsanahay ayuu leeyahay ninka lagu magacaabo rafael faren dhanka kaletana kooxda cagta barcelona ayaa diyaar u ah inay iska xidiga lagu magacaabo rafina suuqa januari sidoo kaleetana waxaa lala xiriirinaya koox kubadda cagta ma united wargeyska sport wuxuu leeyahay eh, kooxda ma united ayaa diyaar waa ah in ay yaryahaankan rafa el faren oo aa ah ninka lagu magacaabo ay soo qaataan halka sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta chelsea ayaa doonaysa saxiixa goolhayaha kooxda arsenal ninka lagu magacaabo aron ramsadali si ay u xoojiyaan eh, kooxda eh, suuqa january wargeeska standard wuxuu leeyahay chelsea diyaar u tahay inay goolhayahan ay soo qaataan halka wariyaha weyn ee romano uu leeyahay kooxda yuventus ayaa wadahadalo la furatay koox kubadda cagta mancity iyaga oo ka doonaya saxiixa xidiga lagu magacaabo clifan philips marka philips waxaa leeyahy ugu dabeetii wuxuu doonaya inuu ka tago kooxda mancity kuna biiro kooxda eh, reer talyaani ee yuventus lagu magacaabo halka kooxda kubadda cagta byr munigna ay ka baxday tartanka eh, ciyaaryaanka difaaca ugu ciyaara ee eh, aruuqow marka barcelona ma doonayaan in ciyaaryaankan iska fasaxaan wargeyska sky germany ayaa sidaa warinaya dhanka kaletana haddiinu eegnana xiriirka kelini mbabe iyo weliba tababaraha koox cagta ee b g ayaa laleeyahay eh, aad aad wanaagsanaanaya maadaama waayadanba eh, kelin mbabe eh, laga dhaadhicinaysa joogista koox kubadda cagta b g laakiin waxaa laleeyahay macquul maaha kelin mbabe mar weliba isagu wuxuu doonaya inuu ka tago koox cagta b g waxaa si fari ah bixi doona diyaarna ayuu u yahay kooxda kubadda cagta ee bg inuu ka tago marka kooxda kubadda cagta real madrid waxaa leeyahay marka hore dalab ayay ka gudbin doontaa suuqa january waxaa doonaya inay soo qaataan laakiin b ma doonayaan in suuqa january ay fasaxaan ciyaaryahaankan sidoo kaleetna ma doonayaan inay si fariya ku fasaxaan marka b waxa weeyaan waa inay warka cadeysa leeyahay ama si fariya ku fasaxaan ama january waa inay fasaxaan wargeeskaas wuxuu leeyahay real madrid waxay ku bushgareen doontaa ama ay cadaadis ku saari doontaa in suuqa january ay dalab ay ka gudbiyaan kelini baabe dhan kaleetana markaynu eegnano madaxweynaha kooxda kubadda cagta barcelona ninka lagu magacaabo joan lobert ayaa sheegay in kooxdiisa ay u dhaqdhaqaaqi doonto xidiga qadka dhexe ee ama xidiga dhexe u ciyaara ee suuqa january marka ciidaanka lagu magacaabo andre ayaa ka ah sidoo kaleeta ciyaaryahaano kale ayaa jira oo ay doonayaan inay qadka dhexe ay ku buuxiyaan dhanka kaleetana markaynu eegno kooxda kubadda cagta liverpool ayaa wadahadalo la yeelatay wakiilka xidiga kooxda kubadda cagta fulham oo ciyaaryaninka lagu magacaabo joban hilha ciyaaryaankan qadka dhexe waxaa leeyahay wuxuu diyaar u yahay inuu ka baxo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo fulham marka waxaynu ognahay in ciyaaryahankan maruu ku dhawaaday kooxda kubadda cagta bayer munig laakiin kooxda kubadda cagta bayer munig heshiiskan wuu burburay ciyaaryahankan wuu ku qanacsana inuu ka baxo kooxda kubadda cagta fulham laakiin kooxda kubadda cagta liverpool waxaa leeyahay ma doonayaan in ugu yaraan toddobaatan milyan ama siddeetan milyan ciyaaryahaankan balhiinha ay ka bixiyaan laakiin kooxa kubadda cagta liverpool iyagu waxaa looga baaqay ugu yaraan saddex ciyaaryahan soo qaataan qodobka waa inay soo qaataan ayaa leeyahay ciyaaryahaan qadka dhexe ka ciyaara ama lambarka lixaad sidoo kaleetna ciyaaryahaan difaac ka ciyaari karaya inta badan waxaa leeyahay ibraahim kanoote dhaawac ayaa waayadanba iska haystay inkastoo waayadan u ciyaaraya ma eh, markiinu eeg toddobaadiyadii ugu dambeysay u ciyaaraya lakiin waxaa leeyahay ciyaaryahankan eh, waa dhaawacle fandaajna waa da marka waxaa leeyahay waa in difaac dhexe ay soo qaataan sidoo kaleetana dambeyd midig ay soo qaataan booska arnold arnold haddii uu dhaawacmo waxaa leeyahay koox kubadda cagta ee liverpool ciyaaryahanka lama haystaan marka waa in booska arnoldna ciyaaryahan kaleeta loo raadiyaa si sanadkan horyaalka premier leaga ay ku guuleystaan ama ay u guuleystaan ama ay ku garaacaan koox kubadda cagta mancity iyo arsenal dhagaleetana daafaca kooxda sport lisbon ninka lagu magacaabo gonsalow ayaa iska diiday koox kubada cagta madrid si uu dhaqdhaqaaqo ama si uu dhaqaaqo ciyaaryahankan real madrid laakiin real madrid mar waliba waxay doonayaan ciyaaryahaan difaacdha ka ciyaara maadaama ciyaaryahanadii sida alaaba iyo ciyaaryahaano kaleeta aad iyo aad u khatar badnaa ee dhaawaca soo gaaray real madrid waxaa leeyahay difaac dhexe way baadigoobi doontaa inkastoo ciyaaryahanka lagu magacaabo jomeni la leeyahay qadka dhexe ama difaaca ayuu ka ciyaari doonaa dhanka litinahna markii aanu eegnana kooxda kubadda cagtay chelsea tudiboli wuxuu shaax qaaday in uusan bixin doonin mar dambe ciyaaryahaan eh, boqol milyana ah. marka waxaanu ognahay kooxda kubadda cagta chelsea inay joogaan ciyaaryahaano boqol milyan ku fadhiya marka sida ciyaaryaanka lagu magacaabo mudrigi boqol milyan inzo boqol milyan kasedo boqol milyan marka ma doonayo ciyaaryahaan kaleeto boqol milyan ku fadhiya ee eh, ninka lagu magacaabo todiboli laakiin burushi bujentino wuxuu shaax qaaday in uu diyaar u yahay suuqa janwari in ciyaaryahaan weyn ay soo qaataan marka ugu yaraan waxaa leeyahay ciyaaraan labaatan milyan iyo soddon milyan ku fadhiya waa macquul kooxda kubadda cagta buluis inay soo qaataan guud ahaana barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaya nolol kulan